mowduuc ku saabsan waxaynu u fadhino waayo intaynu halkan joogno waxaynu ku dhex jirnaa cibaadooyin kala duwan hadday tahay salaadaynu tukannay iyo haddii ay tahay soomkaynu sooman nahay qur-aankaaynu akhriyayno sadaqada aynu bixinayno ictikaafkaynu ku jirno cilmiga aynu dhegaysanayno iyo wanaaggaynu dadka farayno intaasoo dhammiba waa cibaadooyin isa saar ah allah inaga aqbalo marka cibaadadaasi inay waddadeeda qabsato oo ay saxnaato waa wax inagu waajiba waxay leedahay haddaba cibaadadu aadaab bay leedahay aadaabtaas qaarkeed waa waajib qaarkeedna waa sunne shaygana marka aadaabtiisa la siiyo ayuu ammaan yeeshaa oo ilaahay agtigiis ilaahay agtiisana ajri weyn uu yeeshaa aadaabtaas oo cibaadada oo dhan loo wada xidhayo mowduuca aynu ka hadlaynaa waa kaa caamka ah si caamaynu uga hadlaynaa cibaadadii oo dhan oo kuwa aynu soo sheegnaya aadaabtaas oo qodobada aynu ka qaadan doonno qaarkoodna aynu yar faahfaahin doonno qaarkoodna aynu soo koobi doonno waxaa kow ka ah taxqiiqu shuruud alcibaada cibaadada shuruudda ay leedahay waa in la hirgeliyo oo la dhabeeyo wax dhaba ah ay noqoto waayo sidaynu ogsoonnahay shay waliba wuxuu leeyahy shuruudo marka shuruudaha laga helo ayuu si wanaagsan u ansaxaa shuruuddaa waxaa kow ka ah waa saddex shardi weeye waxaa kow ah al-ikhlaaص intaa cadnima jirto oo meeshii aan waxba soo gelin madmadowi oo cibaado marka la idhaahdo ilaahay un baa loola jeedaa subxaana wa tacaala cid waliba xaq bay leedahaye waa xaqiisii isaguu u gaar yahay marka ilaahay ma qabato munaasibna kuma aha in xaqiisii cid kale lala wadaajiyo alla wuxuu uhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin dadka waxaa la faray uun inay ilaahay keligii cibaadada u gooni yeelaan marka arrintaasi aad iyo aad ba waajib u tahay waa aadaabta waajibka ah aayad kale ilaahay wuxuu uhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbi falyacmal camala saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada camal wanaagsan ha sameeyo oo ilaahay yuu la wadaajinin cibaadadaa cid kale nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat camaladu waxay ku ansaxaan tayo iyo tirsina ay ku yeeshaan marka niya jirto niyadaa wanaagsani marka niyadeennu waa inaanay qalloocanin cibaado looma baahna caado cibaado masax ahaa qof lagu dayanayo qof lala eeganayo ama la istusayo ama la ismaqashiinayo sidaynu arki doonno aayadaha dambe ee ilaahay uu ku eedaynaya nimanka munaafiqiinta istusnimada shardiga labaadee cibaadadu ay leedahay waxa weeyaan almutaabaca raacitaan in nebi maxamed lagu raaco calayhi salaatu wasalaam oo nebiga ilaahay diintu inoogu soo dhiibay iyadoo maqala oo aynu ka dhegaysanayno muuqaalkana isagaynu ka qaadanaynaa marka axaadiistiisu waxa weeye aqwaalun aw afcaal aw taqriiraat ama waa hadal uu yidhi ama waa ficil uu sameeyey ama waa wax agtiisa lagu sameeyey oo uu nebigu sugay oo aanu anfiyin oonu diidin waxaa kaloo soo raaca awsaaftiisii ama tilmaamuhu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alla isagoo taa ka warramaya wuxu uhi liyabluwakum ayukum axsanu camalan ilaahay wuu idin tijaabinayaa dad yahow kiina camal wanaagsan fudayl ibnu cayaad imaamka la yidhaahdaa wuxuu leeyahay akhlasuhu wa aswabu camalka ka ugu daacadsan ee ugu sawaabsan weeye camalka axsankaahi oo dadka markuu ilaahay adduunyadan ku tijaabinayo nolosha ee nolosha ay qaadanayaan tijaabay ku jiraan tijaabadaana waxaa la eegayaa bal qof waliba camalka uu samaynayaa wanaagga uu leeyahay marka lama odhan nin camalkii fara laakiin ilaahay wuxuu idhi camalka wanaagsan halkaa waxaynu ka arkaynaa tirada inay ka muhiimsan tahay tayada camalka iyo qiimaha uu leeyahy laba ragcadoodoo si fiican u tukataa boqol kharaabay ka fiican ama kaa bura nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digayaa wixii cibaado ah ilaahay loogu dhowaanayo inuu qofku siduu doonayo u sameeyo ama uu yidhaahdo sidaasa aniga ila wanaagsan oo aan jeclaaday markaasaa wuxuu hi man camila camala laysa عalayhi amruna fahuwa rad man axdaa fi amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad waa labadaa xadiid qofka sameeyo camal aanu mashruuc ku ahayn islaamnimada dhexdeeda waa lagu celinaya qofka diintan wax ku soo darana wejigaa lagaga dhufanaya waa lagu celinaya marka nasiib daray noqonaysaa qofkii oo tacab galay oo dadaalay in haddana la aqbali waayo idan wax wal oo cibaado aba oo ilaahay loogu dhawaanayo ajri laga raadinayo waa in la idhaahdaa nebigu muxuu ka yeelay sidee buu u cibaadaystay isaguna dadka wuu dabrayo wuu qaydayo wuxuu lahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war dadyo sidaa aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada sidaa doontaan u tukanina xajkana markuu ummada islaamka horkacaye wuxuu lahaa khuduu cannii manaasikakum camaladiina iga qaata amalka aniga iga qaata marka asxaabtuna indhahoodu maalintaa way dhaadheeraayeen nebigana aad bay u eegayeen ka ugu cilmi badanina wuxuu ahaa ka ugu arag iyo xifdi badan maalintaa iyada ah cibaadadu shardiga saddexaad ay u leedahay waxa weeye asidq waa camalku inuu qofka ka run yahay asidqu fi lcibaada taasoo macnaheedu uu yahay shayganaad samaynaysaa waa inuu kaa dhab yahay oo waxaa jirta wax la idhaahdo jiddiya macnaha qofku marna camalka uu samaynayo wuxuu noqdaa camal cagajiiduu ku sameeyo marna waa camal uu u samaynayo si dhab ah oo ka daacada oo aanu waxba la haraynin dadaalkiisa kolkaynu shaqooyinkeenna adduunyada qabanayno waxaynu naqaanaa in had iyo jeer qofku aanu hagrasho la imanin shaqadaa qowda maqashii waxnaha u qaban kulama socdo laakiin wuxuu isku dayaa si aan mushahar kuuga goyn oo manficiisi iyo masaariiftiisi aan u waayin inuu kallahaadeeda ilaaliyo shaqa gudashada u ilaaliyo ballamaheeda u ilaaliyo taasi waxay ka tahay daacad buu u yahay shaqadiisa ama aan idhaahne waxani waa ka dhabe kama kuma dheeldheelayo maxaad u malaynaysaa camalka aad ku iibsanayso jannada ilaahay subxaana wa tacaala camalkaad jannada ilaahay ku iibsanayso ka qaalisan waxallo waxa adduunyada lagu hayo oo dhan iyaduna ma qabata cagajiid in lagu sameeyo ilaahay laba arrimood aynu soo sheegnay labadaba wuxuu ku eedeeyey nimanka munaafiqiinta ah inaanay daaca lahayn iyo dadaal inaanay u haynin camalka cibaadada ah markaasaa rabbi waxa uhi waa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaas munaafiqiintu waxay ku eedaysayiin markay salaada u kacaan waxay kacayaan iyagoo aada u caajisa oo aan dhadhan u haynin oo aan jeclayn cibaadadaa iyada ah oo iga ridiya dadka uun ku kudeeshadooday u samaynayaan welibana dadka istusinayaan marka waxay ku eedaysayiin munaafiqiintu in lagu laga waayo cibaadadooda labadaa shardi aynu soo sheegnay nabiguna calayhi salaau wasalaam waxa uu leeyahay alcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa cala allahi اlamaani calaa macna xadiid qofka caajiska la idhaahdaa waxa weeye qofka naftiisa waxay doonaysa raaciya ee naftu waxay jeceshahay inuu iska dabagala ilaahayna xaggiisa yididiilo kula noole waxun baa la isiin doonaa iyo wanaag baan heli doonaa isagoon tacabkiiba hayninba waxaa kaluu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam almu'min اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif qofka mu'minka ah ee badan ayuu ilaahay ka jecel yahay qofka mu'minka ah ee daciifka ah quwadan iyo daciifnimadani maaha tii jidhka laakiin waa tii qalbiga waa tii iimaanka waxaa laga yaabaa qof yaroo dhuuban oo iska itaal daran inuu ka awood badan yahay intaasoo ninoo muruqyo kuusan oo xoog waaweyn siduu ahaa abubakr sidiiq radia allaahu canhu waxa uu ahaa aqwa saxaabati iimaana wa aclamuhum ninkii ugu cilmi badnaa ugu iimaan badnaa ugu awood badnaa buu ahaa haddana waa tii macawistu ka dhacaysay dhuubnaanta uu leeyahay daraaddeed abubakr sidiiq allaha ka raali noqdo idan marka alquwa aliimaaniya waxau nebigu xusayaa inay tahay mid qofka horumarinaysa oo ilaahayna u dhowaynaysa subxaanahu wa tacaala marka asidqu fi lcamal camalkaa isaga ah oo atarku e, lkasali fi lcamal cajsiga in laga ilaaliyo camalka waxay keenaysaa inuu waxani aad ka daacato dhab uu kaa yahay inuu dhab kaa yahay sidaa daraaddeed shaqooyinka ilaahay markaynu qabanayno iyo cibaadada waa inay qurux badnaataa waa in wakhtigeeda la ilaaliyaa waa in dahaaradeeda la ilaaliyaa waa in cilmigeeda iyo shuruuddeeda la ilaaliyaa waa in goobaha lagu tukanayay mashruuca ku tahay lagu ilaaliyo markaasaa qofkii la odhan karaa shayganuu qabanaya waa ka dhabe kuma dheeldheelayo markaynu saddexdaa shardi waa aadaabta qodobka u horeeya soo dhaafno qodobka labaadna waxa weeye arkaanu lcamal camalkan cibaadada aynu samaynayna noocyadiisa kala duwan saddex tiir oo uu ku taagan yahay buu leeyahy sida salaadu ay u leedahay arkaan ee soomku u leeyahay arkaan cibaadadu guud ahaanba marka la ysku wada daro iyaduna tiiraray ku taagan tahay sida masaajkaasi tiirarka ugu taagan yahay ayaa lagama maarmaana inaad ogaato aad ilaashato waxa kowkaa alxubbu lilaahi tacaala inaad ilaahay jeceshahay subxaana wa tacaala oo waxaan markaad qabanayso jacayla leh aada ilaahay jeceshahay ayaad u qabanaysaa jacaylka aynu ilaahay jecelnahayna waxaynu ku gaadaynaa isaguna inuu ina jeclaado markuu jeclaadana waxaynu gaadhnay hadafkeennii iyo ujeeddadeenni alla wuxuu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa nimanka yuhuuddee faanaya ee odhanaya annaga ilaahay baana jecel oo waxaanu nahay inamadii ilaahay waxaad tidhaahdaa aniga isoo raaca haddaad doonaysaan haddaa ilaahay jeceshiin aniguun isoo raaco sharciga raaca ilaahay baa markaa idin jeclaan doona wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilaah dadka muuminiintaa ilaahay wuxuu ku ammaanay inay ilaahay jecel yihiin hadday gaaladu sheegteen inay sanamyaashooda iyo ilaahyaashooda jecel yihiin kaa jacayl lama yidhaahdo oo naf iyo maalba qofkaasi ma bixinaye qofka mu'minkaabaa ilaahay jecel markaa kolkaynu jannada tagno allahayna geeye waxaynu helaynaa raalli noqoshihii ilaahay iyo inuu ilaahayna jeclaado labadaa arrimood mar iyo inuu ilaahay aynu jannada ku aragno arrimaha kolkuu addoonku helo addoonkii hanka weynaa wixii uu higsanaya wuu helay taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye alrajaa cibaadada marka aynu qabanayno aynu samaynayno waxbaynu rajaynaynaa cid wal oo camal qabataaba waxbay ku doonaysa haddii la yidhaahdo qofku camal buu iska qabtaa waxna kuma doono macnaheedu waxa weeyaan aanu miyir qabin weeye shaqooyinka adduunyada marka la qabanayo maal baa lagu raadiyaa hadduu qofku maalkaa iska daayana ajri buu ku raadiyaa waaba sida dadka muslimiinta waxay u qabtaane camalada aynu qabanayno aynu ilaahay ugu dhowaanayno waxbaynu kaga sugaynaa sidaa daraaddeed rajaa ayaa jira rajaheennuna waa inuu weynaado alla wuxuu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir qofka ilaahay iyo aakhiro rajaynaya ku dayasho fiican baa nebi maxamed ugu sugan calayhi salaatu wasalaam arrinta saddexaad waxa weeyaan alkhawfu min allaahi subxaanah cabsi ilaahay waa inay jirto oo markaynu alle xaggiisa geediga u nahay aynu ilaahay raalli gelinayno aynu jannadiisa ku soconno ee jidka toosana islaamka aynu marayno labada baal aynu ku duulaynaa waa ka ibnuqayim raximahullah sawir buu bixinayaa uu leeyahay qofku markuu ilaahay xaggiisa u duulayo waa saddex arrimood buu leeyahayoo saddexdana marka midi waa madaxii midina waa waa labadii baal saddexdaasuu ku duulayaa qofku markaa madaxii oo ah jacaylkii ilaahay iyo labadii baal oo ah iyaguna alkhawfu waalrajaa wuu cadilmayaa marka socodkiisu qofka haddii aanu saddexdaa lahayn geediga uu ilaahay xaggiisa ugu jiruu ku raali ilaahay is jannadiisa tegayo si uu geedigaasi taabago lagu noqdo cibaadadiisa waa in saddexdaa laga helaa culimmadu waxay leeyihiin saddexdaa rukniba waxaa laga helayaa aayaddan ilaahay uu ku ammaanay awliyadiisa qayb ka midoo ah malaa'igta ah wuxuu ugu ammaanayaa si inaguna aynu ugu dayanno malaa'igta dad baa caabuday sida carabtoo kale marka ilaahay wuxuu tilmaamayaa kuwaa la caabuday inaanay iyagu raalli ka ahayn cidda caabuday bal iyaguba ay ilaahay caabudayaan subxaana wa tacaala malaa'igtu markaasaa ilaahay waxau uhi ulaaئika aladiina yadcuun yabtaguuna ilىa rabbihim اlwasiilaةa ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah malaa'igtaa ay caabudayaan iyagaaba ilaahay usii dhowaanaya oo camalladoodii iyo cibaadadooday ilaahay ugu dhowaanaya weliba ka alle u sii dhow sida malakul jibriil iyo ayaa cibaadadooda ilaahay ugu dhowaanaya wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah ilaahay naxariistiisana way rajaynayaan cadaabkiisana way ka cabsanayaan ilaahay bay jecelyihin wey markaasay rajaynayaan markaasay ka cabsanayaan marka arrintani waa arrin addoommuhu markay ilaahay caabudayaan ama ka cabsanayaan cabsidaas way ka duwantahy ta cid kale laga cabsado oo had iyo jeer wixii makhluuqa marka laga cabsanayo waa iyadoo la nacsan yahoo la karaahiyeysanayo cid marka had iyo jeer laga cabsanayo maalan ama qofka xadgudub sameeya ama qof madaxa haddii laga cabsanayo waa la karaahaystaa oo waa la necab yahay cid laga cabsanayo laakiin ilaahay cabsidiisu taa way ka duwan tahay waxaynu ka cabsanaynaa inagoo jecel subxaana wa tacaala cabsidiisu taasay cabsiyaha kale kaga duwan tahay sidaa daraaddeed waxay culimmadu leeyihiin faman iddaca alxuba waxdahu fahuwa zindiiq qofku hadduu idhaahdo anigu ilaahay un baan jecelahay wax camaloo samaynayaana ma jiro ama cabsi ma lihi raje ma lihi ilaahay un baan jecelahay waa astaanta lagu yaqaano nimanka munaafiqiinta ama zanaadiqada aan diintu ka dhabhayn naxnu abnaa wa axibbaau siday yidhaahdeen yuhuuddu iyagoon ilaahay cabse ka cabsanaynin aakhirana ku talagelin bay leeyihiin waxaanu nahay inamadii ilaahay marka ilaahay wuu eedeeyey subxaana wa tacaala waman iddacaa waman khaafa waxdahu fa huwa khaariji qofku hadduu cabsi bilaa rajaa la soo taagnaadana waa astaantay leeyihiin khawaarijtu hadduu sheegto inuu yahay qof rajo ku noola oo cabsidii meesha ka saarana waa astaanta ay leeyihiin firqadda la yidhaahdo murji'ada eele qofku mar haddii uu ilaahay rajaynayo oo ilaahay rumaysay dembiguu doonaha sameeye dhibbe ma jira bay leeyihin markaa si qaloocaa qofku uga nabad galo arrimaha aayaddu ay sheegtay waa inuu koobsadaa waxa saddexaad oo aadaabta ka mida ah cibaadada islaamkeennu u dhigay cilmu اlcibaada laabudda min cilmi اlcibaada cibaadada cilmigeedii waa in la helaa waxaynu ogsoonnahay shaqooyinka adduunyada shaqo waloo la qabanayaba cidda loo shaqeeyaha waxay waraysataa oo ay weydiisaa qofka u shaqaynaya inuu leeyahay cilmi iyo waliba khibrad si eh, ay u tayo yeelato ama shaqadaasi ay u hirgasho waxaa la yidhaha shaqada maxaad aqoon u leedahay khibradna inteed u leedaed shaqadan ka soo shaqaynaysa marka ilaahay cibaadadiisu waxay u baahan tahay cilmi si ay cibaadadaasi u ansaxdo oo aqbalkeedii iyo ijaabadeedii ay u hesho cibaadooyinku way kala duwayne cibaadada waajibka sida soomkana aynu gudanayno sekada aynu bixinayno salaada aynu tukanayno xuquuqda xaaskee zawjiga ah aynu gudanayno waxyaabahaasoo dhan iyo qofkii hogaamin ku jira ummadda hogaaminaya xilka uu hayo waajibaadka oo dhami qofku inuu cilmigeeda yeeshaana waa waajib oo sida cibaadadu waajib u tahay buu cilmi barashadeeduna waajib u tahay waxaa ka mida qawaacidda shareecaddeenna maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shayga aanu waajibku ku dhammaystirmaynin ilaa in isaga la helo mooyaane cilmigaasi isaguna waa waajib marka arrintaasi aad iyo aad bay waaj ayay daruuri u tahay waana lagama maarmaan waana arrinaynu aad iyo aad u baraarujinayno walcilmu min axab اlcibaadaati ilى اllahi subxaanah cilmiguna wuxuu ka mid yahay cibaadooyinku ilaahay ugu jecel yahay hamoodin markaad cilmi baranayso inaanad cibaado ku jirin laakiin cibaadooyinka qaaliga ah ee jannada lagu helo ee ilaahay ugu jecel yahay weeye sidaa daraaddeed waa fardulcayn ayuu noqonayaa cibaadadii fardulcaynka ahayd cilmigeeduna tusaale waxaynu usoo qaadanayna waxaa dhici kartaba marka haddii qofku uu cibaadadii cilmi u yeelan waayo isagoo camal falaya inaanu camalkiisuba ansixinba waxaa laga yaabaa inuu camalkiisii bulo wuu soomay muu ansixin wuu salaaday muu ansixin se ku ma ansixin mid walba qallihiisii baa lagu leeyay haddana wuu camal falayaa wuu cibaadaysanaya waa nasiib daro waxaynu tusaale soo qaadan karaynaa xadiidkii saxiixa ahaa ee culimmada fiqigu ay u yaqaanaan xadiid almusii'i salaata ninkii salaadiisa xumaynayey xadiidkii ka warbixinayey ee uu nebiguna ninkaa saxay calayhi salaatu wasalaam baynu tusaale u soo qaadanaynaa in asxaabiya buu ahaa masaajidka nebiguu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuu tukaday markaasuu rasuulka u yimidoo wuu salaamay nebigu markuu salaamtii ka qaaday wuxuu uhi salli fa innaka lam tusalli orodoo salaada tuko maa tukanine mar labaad buu ku celiyo haddana nebiguu ku soo noqday kolkaasuu haddana nebigu uhi orod tuko maa tukanine mar saddexaad buu ku celiyey wuu isa soo taagay markii afraada wuxuu idhi ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartee intaa wax aan ahayn ma hayo aniga waa iga dhammaatay intaa wax aan ahayn oo ansaxayo oo salaad ahay ma jirto marka ay tilmaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu tilmaamay ninkaa isagaa meeshii uu salaada ka qaloocinayeyna wuu saxay waa meel laga yaabo badankeedu inaynu iska badankeenu inaynu iska fudaydsanno waa arkaanta salaada mid ka midoo loo yaqaano aطumaniina waa xasiloonida macnaha rukuucda qofkii uu ku xasilayo ama salajoogan ka dambeeya ama sujuudda ama fadhiga yada labada sujuudood dhaxeeya intaa mid walba waxa loo baahan yahay qofku marka uu marayo inuu si fiican ugu xasilo oo sii socodka iyo soo socodka waa inuu kala saaraa marka asxaabigaa halka ka muruxsanaysay halkaasay ahayd oo laga yaabaa inuu uu degdegay degdegiisaa badnaa sida dadka qaarkood aad arkaysa wuxuu u egaanayaa qofkiis digaaga haruur guranayso kale ama haan la weerhaaminayo haan la lulayo aan idhaahdo weerhaamintiiyo lulis way kala duwanyini haanta marka la lulayo sii socodkeeda iyo soo socodkeedu ma kala baxo ee aad un baaba loo eryaa loogu celceliyaa digaagaduna hadday hadhuurka gurato marna way dhufsanaysaa marna hareeraha iska eegaysaa wax deg deg oo aan kala soocnayn marka dadka sidaa u tukanaya arkaantii salaada mid bay ka tegeen waxaanay noqonaysaa salaadaa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam orodoo tukanmay kaa ansixine marka ninkii looguma cudur daarin aqoontii laakiin isagoon aqoonba lahayn baa ayaa haddana laga dhigay mid aqoon loo kale lianna annaasa qismaani qismun yakuunu caaliman bilcilmi waaaakhar yakuunu caaliman bilquwa dadka qaarkood waxaa la idhaahdaa waa caalim bilcilmi oo qofkana cilmigii wuu yaqaanaayo markuu ilaahay xisaabinayo wuxuu la xisaabtamayaa qoftii aqoontii hayo wey iyo qof laydhaha caalim bilquwa qof isaguna loo tixgelinayo sidii wax caalimo sidii qof yaqaano oo kale shaygan oo macnaheed uu baran karay qofku hadduu isagoo shaygaa baran karaya baran waayo oo uu iska daayo macnaheedu markaa waxa weeyaan waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay qof caalimahoo kale oo aqoontii leh marka maalan masaajidka baa duruusi ka socotaa soomkii lagaga hadlayo salaadii lagaga hadlayo cibaadaadka qaybaheedii kala duwanaa o dhan lagu sharxayo adiguna waad joogtaa intoo sidaa wadaadka akhriya u egtaaunbaad kabaa qaadataa iska baxdaa meesha cibaadadaadu ay u dhimanaysaana waa inta halkan lagu akhriyayo dee akhire marka lagu suaalayo kuma gar helaysid ilaa waxba maan garanayn su-aasha meesha taallaa waxaa weeye sawti agtaada lagu akhriyay een lacagba lagu weydiinayna bilaashka u ahaa ee kolka lagugu baraarujinaya lagu lahaa waar duruusta iyo casharada faa'iidaysta cilmiga waa kano waa bilaash marka caalin caalin bilquwa waxaa tahay qof awood uleh inuu aqoontii qaato idan markaa iska diido cilmi waa caalim baa loo tixgelinaya ama iskaga tago cilmi ayaa lagu xeerkaasaa lagu qaadaya waaya marka arrinta aad iyo aad baynu u baraarujinaynaayo dadkeenu had iyo jeer cibaadada way wadaan way wadaan way wadaan haddaad qofka tiraa hebelow halkaasaad ka khaladay waxaa laga yaabaa inuu intuu ku eego inuu ku idhaahdo soddon sanaanu tukanayna adigoo ina yarabaad iminka wax noo sheegaysa waar arrintu daada kuma xidhna aqoon bay ku xidhan tahay intii horena allaha kaa aqbalo iminkana halkaasay ka laangaraynaysaa bal iska sax marka arrinta aad iyo aad baynu u baraarujinaynaa waxaa laga yaabaa in badan oo ka inta halkeennaa fadhida haddii la idhaahdo arkaantii salaada sheeg inaanu garanin shuruudihii salaada sheeg inaanu garanin wixii salaada kaa burinaya sheeg inaanu garanin intiibana waa la akhriyayaao waa la hayaa waaya marka qadiyaddu kuma xidhna in badanood samaynaysa kuma xidhna inaad weyn tahay iyo inaad yar tahay laakiin waxay ku xidhan tahay cibaado walba waa inaad dadka ahlucilmiga aqoonta ula tidhaahdaa inteedii asaasiga ahayd oo intaa imika aynu sheegnay shuruudda arkaanta iyo waxyaabaha buriya bal inuu horta qofku subo kale waa inaad tidhahdaa ataxiyaadka iga dhegaysto faatixadii ha layga dhegaysto suuradihii takbiirata sida aad u odhanayso assalaamu calaykum sidaad u odhanayso arkaanta had iyo jeer qawliga la yidhaahdo ee lagu dhawaaqo waxay u baahan yihiin habkii loogu dhawaaqi lahaa ee loo sixi lahaa cashara inay kaa qaataan inaad inaad wakti ay kaa qaadato aad wakti ku bixisaaba daruuriya si ilaahay agtiisa cibaadadaasi ay aqbal u noqoto oo waana siday ahaayeen saxaabadu ridwaanullaahi calayh nebi maxamed baa saxayay calayhi salaatu wasalaam iyagoo dadooda ay waaweyn tahay asxaabta waaweyn kuwa yaryarba cilmiga ka faa'idaysan jireen ay ka qaadan jireen marka aad baynu adkaynaynaa weliba dadka waayeelkaa ah ogow cilmiga laguma lagama weynaado walaalow cilmiga waa lagu weynaadaa laakiin cilmiga lagama weynaado kiisa adduunyada iyo kiisa aakhirada qofku cilmiga kama dharge ogow taa waxaan kaga jawaabaya haddaad odhan lahayd dadka qaar baa idhaahda maxaanu barannaa carabkii naga ballaadha maxaanu barannaa imika waxbaba kari intaad karaysu ilaahay kuula xisaabtamaya laakiin hakrasho ku darin hakrasho ayuunbaa lagu diidaya inaad hagrato awooddaada iyo aqoontaada marka laga maarmaana in xalqada ay halkan oo kale ka samaysmaanoo intii isku daahiba xalqad loo sameeyo qur-aanka sida loo akhriyayo su-aalo laga weydiiyo iyagu ay dalbadaan mucalimiin la qabsado waa haluma jar markaynu kaa ka soo gudubno qodobka afraad waxa weeye aadaabta cibaadada kamid mida ah almudaawamatu cala alcibaada cibaadada waa in la joogteeyaa oo haddii aad soo wadayna aanad joojinin meel ay ku dhammaanaysaa cibaadadu ma jirtoon geerida ahayn sidaa daraaddeed waxaa in fara badan dhacda inagu bisha ramadaan cibaadada in loo badiyo noocyadeeda kala duwan dadkuna ilaahay ay soo qaabilaan iyo bisha ramadaan kadibna marka ramadaan ay baxdo ay sillanaadaan oo nooc kale qofkii u egaado haadaa qalad arrintaasi qalad weeye alla wuu ka digo wuxu uhi walaa takuunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaatha ha la mid noqonina gabadhii xadhigga soo haysa haddana dib u furfuraysa culamada tafsiirku waxay dhahaan waxay ahayd gabadh maka joogto caqliga wax uga dhiman oo si ay ugu mashquusho intaa lagu howlgeliyey markay gelinka hore soohday dhammaystaa unbay gelinka dambena dib u furfurtaa maydhaxdu halkii ay saaka ka bilowday bay ku soo dhammaysaa galabtii marka waa qof kastoo tacab khasaaraha tusaale loogu soo qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ducooyinkiisa ka mid ahaa allahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaah waxaan kaa magan galay intii aan kor u socday kadib inaan dib u noqdo intaan horu socod ahaa kadib ilaahayow dibu socod ha iga dhigi horu socod iyo dibu socod waa dhinaca diintumaa loo tixgelin karaa adduunyadu haddaad dib u noqoto wax macnaa malo waad ka soo kaban kartaa markaa qofkii oo khayrkii badsaday oo horu maray cibaadada noocyadii kala duwaneed inuu dib u dhaco waa nasiib daro uga digayaa asxaabtiisa iyo ummaddiisaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtii da'yartahaa cibaadada aad u jeclaabuu mid mid ugu yeedhaya markaa mid walba taluu ka siinayaa cibaadadiisa meesha nuqsaantu ay kaga jirto siduu ugu dhammaystiri lahaa wuxuu yahay cabdilaahi ibni camr bni caas radia allaahu canhuma saxaabigaasuu nebigu u yeedho wuxu uhi yaa cabdallah laa takun midla fulani kaana yusalli layla fataraka calaa macna alxadiid ninka hebel la ydhaahoo kale ha la mid noqonin cabdilaahiow habeenkii buu cibaadaysan jiray oo tukan jirayoo uu iska daayey marka in dhammaanteen wada cabdilaahi baynu ha u qaadanin xadiisku inuu ku kooban yahay un cabdilaahi mid waloo innaga ka midaba sidiisuu nebigu ula hadlayaa cabdilaahi waxaabuu ahaa ninkii uu nebigu ka joojinayay cibaadada faraha badan ee uu lahaa iska kala daa iska kala daayo intaa ku egee markaa wuxuu ihi waxaan kuu sheegayaa kala goyni laakiin cibaadadaadu waddo inaad kari karaysana wad joogteena mar kale wuxuu la hadlayey ama ka warbixinaya nidhaahna ama ammaanayey ama dhiiri gelinayey ninkii isaguna daa yaraa cabdilaahi ibnu cumar radia allaahu mid waliba waa asxaabi asxaabi dhalay markaasaa wuxuu leeyahy nicma arajulu cabdullaahi low kaana yusalii min alleyl ninkaa cabdilaahi la idhaahdaa sida kale waa nin fiican hadii habeenkii tukan lahaa marka inankiisu waxa uu leeyahay intaa wixii ka dambeeyey markuu nebigu wanaaggiisii intaasun ku xidhay dhammaystirkiisii habeenkii wax yar baabuu ka tegi jirayba cibaadada marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta saasuu u tababaraya aljiil alfariid qarnigii fariidkahaa qiimaha badnaa ee gacantiisa uu ku tababaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid walba sidaa xigmadaysan buu wax ugu sheegayey inagana duruus iyo casharaa inoogu sugan idan qodobka u horeeya waxa weeye in camalkan la joogteeyo inay waajib tahay waxa isweydiinla markaa inaynu ogaano dhagaheennana runtii qiimo badan u samaynaya iyo aqoonteennaba fadliga ku jira mudaawamada addoonku inuu cibaadadan ilaahay u gudanayo joogteeyo fadaa'il badan bay leedahay saddexdanaa ka mid aynu ka soo qaadan karnaa marka hore min sifaati اlmu'miniin dadka ilaahay rumeeye alla yaqaanka ah ee ilaahay waxyiga dhexdiisa uu ku ammaanay wuxuu ku ammaanay inaanay cibaadadooda iskaga tegin kala jarjarin ka caajisin markaasaa ilaahay waxau ihi aladiina hum calىa salaatihim daa'imuun wuu ammaanaya rabbi muminiinta waa kuwa salaadooda weligood wada ee aan taariku salaad iyo qaaicu salaad midna ahayn mar kale rabbi waxa uu tilmaamay ama inay tahay wasiyatullaahi likhayri khalqi cibaadadoo la joogteeyaa waxa weeye dardaaran uu ilaahay siiye khalqiga kuwii u fiicnaaba khalqiga kuwii u fadli badnaa oo rususha ugu qiimaha badnaa ilaahay wuxuu u dardaarmay uu faray inaanay cibaadadooda kala joojinin nebi ciise wuxuu leeyahy wa awsaanii bisalaati waazakaati maa dumtu xaya ilaahay wuxuu ii dardaarmay salaadiiyo inaan wado sekadoo aanan kala joojinin intaa noolah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu la hadlo wuxuu uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi allow ilaahay caabud inta yaqiintu ku ibanayso yaqiintu maaha marxalad la gaadho cibaadada laga koro oo laga dallaco la duulo maaha laakiin waa ilaa inta uu qofku dhimanayo ee naftu ay ka baxayso nebigaa qowlna ku fasiray taa ficilna ku fasiray asxaabi buu ka warramayo wuxuu ihi asxaabigaa qad jaa'ahu lyaqiin yaqiintii way u timid oo mowdka ah isaga laftiisuna nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoaynu ogsoonnay khalqiga ilaahay oo dhan inuu u fadli badan yahay haddana marnaba kamuu tegin cibaadada bal sida aad ku hayso taariikh alwafaa markuu sii dhimanayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintuu dhimanaya naftu ay ka baxaysay intaanu dhimanin sakaraadkaa aada ugu bata nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu miyir doorsoomaa markuu soo meeraabuu soo miraabe soo biibsadaa buu dhaa miyaa la tukaday maya dadkii weli may tukanin kolkaasuu dhahdaa hadda biyo ii dhigoo biyaa lagu shubaa nabiga calayhi salaatu wasalaam si markaa dee maydhi iyo weyse ugu noqoto haddana wuu suuxaa haddana saasaa loogu celcelinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam intii geeridu ay ku imanaysay sidaasuu ku waday oo aan salaadi uga tegin idan waa khayru khalqi illaah sidaasuu rasuulku ku tababaraya calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa aaabi baa asxaabta ka mid ah laodhan jira cimraan bn xusein radia allaahu canhu waa xanuunsanayay bukaan buu ahaa haddii aad aad baan il daranahayo wakhti aan tukado ma joogo oo xaadi baa igu dhaco dhib baa haysta maxaanu tukanaa sakaraad baanu nahay bay dadka qaarkood idhaahdaan haddaad odhan lahayd jawaabuu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabiga cimraan ibni xusein waxa ay xanuunka bawaasiirta la idhaahdo ee meesha xasaasiga ah ee qashinku ka soo baxee dabada ayaa cudur bawaasiir aad u dhib badan kaga yaalay ilaahayna wuxuu ugu bedelo cawil uga dhigay inay malaa'igta ilaahay la hadli jirtay asxaabigaasi nebigu buu cabasho usoo gudbiyo wuxuu idhi dee waan bukaayo sideen u tukadaa markaa rasuulku wuxuu ihi salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam fa facalaa janb sanajoogga ku tuko haddaad kari kari weydana fadhiga haddaad kari kari weydana jiifka jiifka meel loo sii dhaafaa miyay jirtaa meeluu kusii libdhayaa ma jirta dee qof oo jiifka usii dhaafayo adiguna si kastooad u xanuunsanaysaba waa markaad ugu badantae waad jiiftaa un walaad cibaadadii inay waajib tahay bay ahaanaysaa ilaa inta caqligaaga uu joogo sidaad kartaabaad ilaahay u caabudaysaa subxaana wa tacaala fattaquu llaha ma staactum sidaa rabbi uu leeyahay subxaana waxaynu leenahay cibaadada wakhtigaad ugu baahi badantahayba wakhtigaad bugto weeye ama aad balaysantah sidaa daraaddeed ba xabaddu markay dhacayse dagaalku uu soconayo ee cadowga kaa faa'iidaysanaya la ishayo ilahay ha joojinina buuhi cibaadada cibaadada wakhtigaasaad wadaysa wa waa lagu duqaynaya oo diyaaradaha ku duqaynaya oo rasaas baa wiifta ka jiifso alxamdu rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim adigoo ka gabale ayaad haddana wadaysa waayo marxaladaa qaaliga ah hadday naftu kaa baxdo oo aad ku dhimato markhaatibu camalku kuu noqonaya iyo cibaadadu marka cibaadada waa lagu caafimaadaa cibaadada farajkaa lagu raadiyaa cibaadada nasri baa lagu raadiyaa iyo guul marka xaggeed uga tegaysaa wakhtiyadan xasaasigeed u baahan tahay marka saddexdaa faa'iidaba waxay yihiin ama arintaa saddexaad waxay noqonaysaa axabu alacmaali ila allah cibaadada inaad joogtaysaa waxay ka dhigaysaa camalkaaga ka ilaahay ugu jecel yahay sidaad adiguba waxa joogtada u jeceshay iminka haddii lagudhaa ma sanadkiibaa xoogaa kuusanoo adduunyaaho buuran lagu siiyaa mise biil joogtaabaa lagu qoraa maalin walbaa qofku muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa kaa sanadkii waaba laga yaabaa in balaaya iga dhex marte ama aljiniin yamuutu qabla sikiin dhiciskuba inta birta loo soo sida inuu gaari waayo laga yaabaae bal kaa joogtade ku talagal kale kaa biilkaa ha lay qorabuu qof waliba odhanaya haba iska yaraadee marka walilaahi almaal lacla ilaahay camalka joogtadaah wanaagsan aad ku caabudayso isagoon ku u baahnayn haddana kaasuu aad u jecelyih siduu nabiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam axabu lcamali ila allahi adwamu nebigu wuxu camal oo dhan ilaahay wuxuu u jecelyey ka addoonku joogteeyo innaguna waxaynu aad u raadinaynaa wuxuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala dadka ka aad jeceshahay wuxuu jecel yahay baad raadisaa oo imika haddii islaan odaygeeda ay jeceshahay wuxuu odaygu jecel yahay bay raad raadinaysaa si uusii jeclaado dadkaasi waxa wey waa bani aadamki iyo basharki inagu ilaahay baynu doonaynaa xubigiisa iyo jacaylkiisa si aynu helo oo darajo weyn oo la gaadhoah marka ilaahayna wuxuu inagu jeclaanaya camalkaynu joogtaynayno camal aad ka dhacayso ood ka seexanayso ood iskaga tegayso ood saaxiib ka raacayso ood safar ka tegayso maya haddaynu saddexdaa arrimood qaadanay fadliga ay joogtada camalku leedahay waxaynu u gudbi lahayn amaraat waa qodob kamida qodobadii aadaabta oo aynu yaro iftiiminayno baahidaynu u qabno daraaddeed oo dadkiiba waxay kala duween camalkii cibaadada iyo camalkii adduunyada camalkii adduunyadana way joogteen kii cibaadadana way jarjareen marka bal si aad u aragta midhaha iyo nuxurka iyo faa'iidada ku jira ayaynu usii tafsiilinaynaa hunaaka amaraat lilmudaawama inaad camalkaagii wado wado wadood joogtay si cibaadada ahaa midho macaanoo laga goosto ayuu leeyahay midhaha waxaa kowkaa ziyaadaة اiimaan inuu iimaanku kordho inuu iimaankeenu naaquso iyo inuu kordho keebaynu jecelnahay dee inuu iimaankeenu kordho qofka aad ku tidhaahdo war waad iimaanlaada inaga ta ama iimaankaa kaa qoonmay u xanaaqaya de ha xanaaqina iimaanku ku kamilmaya waa inaad cibaadadii joogtayso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay marka aragtaan qof masaajidka ku soo noqnoqonaya iimaan uga markhaati kaca iimaankiisaa korayo kolcaya waa camal cibaado ah maxaa ku soo celcelinaya meheradiisiibuu iska fadhi lahaa gurigiisuu fadhiy lahaa meeshiisaas ugu nasan lahaa waxa soo celcelinaya waa iimaan wuxuu nabigu leeyay calayhi الsalaau wasalaam calaykum bisidqi faina sidqa yahdi ila اlbir waina albira yahdi ila اljanna waxaa ku dadaashaan cibaadada runta la idhaahdo runtu wanaagay dadka ku jahaysa iyo samafalka ayay ku hagtaa samafalkiyo biriguna wuxuu ku hagaa qofka jannada waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka mid ah albucdu can اlkafla kafladda ayaad kaga fogaanaysa kafladdu waa maxay waa dhacsanaanta wixii aad u noolayd aad ka dhacsantay iminka haddaad qof la hadlaysaad iska aamus waad ka dhacsan dadka la haysta barnaamijkaanu la hadlaynaaye cerkaasuu marayaa uu xanaaqaya war maanaa ka dhacsan wuu kula dagaalamaya marka inaad ka dhacsan wixii lagu abuuray waxa weeye inaad cibaadadii joogtayn weydo oo haddaanaad ka dhacsanayn wixii aad u abuurnayd maxaad uga tagtay dee maxaad uga tegaysa maalan salaadii baad ka tagtoo soomkii baad ka tagtoo sekadii baad ka tagtayoo wixii aad u abuurnayde faradka ahaabaad iskaga tagtay ama aad xumaysay oo aad googoysood silcisay dee qaafil baat ilahay wuxu uhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhufya waduuna aljahri min alqowli bilguduwi wاlaasaali walaa takun min alghaafiliin wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa ilaahay caabud oo ilaahay xus adigoo naftaada si gaara ugu xusaya alla u soo jeeda oo isdhuldhigayo oo aan kor u qaadaynin hadalkaagana gelinka hore iyo gelinka dambe waxaan uga jeedna ayadda ilahay wuxuu kusoo gebagabay markuu cibaadadii faray noocyadeeda kala duwan walaa takun min alghaafiliin ha ka mid noqonin kuwa ka dhacsan cibaadadii iyo sirtii noloshee loo abuuray cibaadada faa'iidooyinka laga goosanayo waxaa ka mida markaad joogtayso waa sababun lilnajaati fi shadaa'id mar kastoo dhibaata aynugu dhacdo waxaynu kaga nabadgelaynaa dhibaatada cibaadada aynu wadno dhibka ayaa keena ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay haddii aad ka xadhig xidhanayso faraj buu ku siinayaa deg dega aad ilaahay xadhiggiisa goysana jiq baa lagugu sii siinaya qofka mucaarid ku noqda ee la ydhaa war kada war kada war kadaa ka dayn waaye ka dayn waaye iyaguna si dhibkuba kusii dalacan kusii dalacan kusii dalacan ilaa la xidhaba marka wuu kugu sii dalacaya wuu kugu sii adkaynaya ilaa ku naarada ilaa xarigiis waa naare waaya markaad dhiban tahay ee dhibka ku jirto laakiin aad ahayd qof cibaadadiisu ay joogto ahayd ay soo socotay socoto farajku ilaahay ku dadejinaya tusaalayaashu way badan yihiin waxaynu usoo qaadan karaynaa tusaale nebiyullaahi yuunus ibnu mata alla wuu ka warramo wuxu uhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabia fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun fanabadnaahu biاlcaraa'i wa huwa saqiim nebi yuunus haddii aanu tasbiixda ilaahay iyo dikrigaa haleeli lahayn iyo xusuusta alleh nibirigaa liqay calooshiisuu ku jiri lahaa ilaa qiyaamaha inta lasoo baxayo laakiin markii uu ilaahay xusuustay ee halkaa uu ka dhex qayliyo ilaahay u qayliyey uu ku cibaadaystay banaankaa soo dhigay baa ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu ku nabadgalo uu ku badbaaday uu farajkaa ku helay waa cibaadadaa aanu xataa caloosha nibiriga ku daynin waxaa aad iyo aad u qiimo badan oo qodobka afraad ah in aynu ku helayno cibaadada markaynu joogtayno waxaynu ku helaynaa ajrigi inuu joogto noqdo markaynu cibaadadii ka caajisno waxaad taqaanaa qofku had iyo jeer hadduu muddo dheer soo shaqayn jiray cidduu u shaqaynaya ama dawlad ha ahaata ama shirkade wax beeshan la ydhaahdaa loo qoraa beeshan baa loo qoraa lacag u dhigmaysay oo marka uu kari kari waayo shaqadii ayaa la siiyaa lagu biiliyaa la ydhaahdaa cimrigaaga inta ka hadhay biilka iska qaada adoon shaqaynaynin wakhtigii beeshankaad gaadhee dadka shaqaynayaana had iyo jeer waa arrinay higsadaan ay u hanwen waxaad arkaysaa iyagoo cimrigiisii sii maranayo oo uu sii gaboobayo oo uu geeridii usii dhowaanayaa buu kuleeyahy beeshankii waxaa iga hadhay sanad laba sana iga hadhay insha alla markaasaan nasan doonaa markaasaa waxaa yeeli doona war inaad inta ka sokaysato wafiba in kale allahu aclame maxaad beeshankaga sii higsanaysa haddaba beeshanka qiimaha badani caalkan uu ku jiraa nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam إda marض الcabd aw safra kutiba lahu min alcamali ما kaana yacmalu muqiima صaxiixa waa xadiidkii bukhaari ku sugnaa addoonku marka uu bukoodo ee camalkii uu qaban kari waayo hore uu soo wadi jiray ama uu socdaal galo ee uu kansho iyo faraaq iyo jaanis u waayo camalkuu qaban jiray waxaa loo qorayaa camalkii uu qaban anaa intaasoo ragcadood buu tukan jiro intaasoo wardi uu samayn jiro intaasoo qur-aan uu akhrii jiro intaasoo sadaqaa buu bixin jiray markuu bukooday wuu haleeli waayey markuu safray wuu haleeli waayey intii in lagunbaa loo qoraya oo ilaahay ma addoomuhu ka liitaa subxaana wa tacala hadday addoommihii beeshan qoreen ilaahay weynaa maxaad u malaysa ee kariimka ahaa deeqdiisu ay badnayd waa kaa ilaahay baa u qoray subxaana wa tacaala marka maxaa lagu helay dee camalkii joogtadaabuu ku helay hadduu addoonku iska gala googoyn laamuu heleentaa waxyaabahaynu ku hello waxaa ka mida waa sababun limaxwi dunuub dembigeennan biiraya badanaya ee aynu la roorayno waxay naga reebayaa waxa weeyaan camalka aynu joogtaynayno cibaadada ah marka isku dembi dhaaf ma noqonayaan qofka cibaadadiisu ay joogto tahay iyo qofka cibaadadiisu ay googoos tahay isku dembi dhaaf ma noqonayaan alla wuxu uhi aqim الصalaaةa طarafay الnahaar wazulafa min اleyl ina اlxasanaati yudhibna asayi'aat daalika dikraa lidaakiriin salaada gelinka hore iyo gelinka dambeba oog iyo qayb habeenkii ka mid ah xasanaadyaalkaiyo wanaagyaalka la samaynayo la wadayo wadayo la joogtaynayo sayi'aadkii iyo dembiyaday tirtiraan aad buu ugu farxay asxaabigii aayaddaasi ay ku soo degtay markaasuu uhi ma anigunbay igu soo degtay mise ummadoo dhan maya ummadoo dhan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam asxaabii gefgalay buu ahaa kaase aayaddan ilaahay uu ku soo dejiy nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo bushaaraynaya wuxuu ihi asalawaat alkhams waljumuca ila aljumuca waramadan ilaa ramadaan mukafiraatu limaa baynahuna ida ijtunibat alkabaa'ir salaadaha la tukanayo laisku xigsiinayo shanta ah iyo jumcada ilaa jumcada kale ee qofku isku xigsiinayo ramadaan ilaa ramadaanta kale inta u dhexdhexaysa alla uu ku dhaafaa inta u dhexaysee dembiye kaa dhacday ayaa ilaahay uu ku dhaafay ayaa loogu dhaafaya waa qofkii dee joogteeyey arinka ugu sii cajiib badani waxa weeye laga hela cibaadada joogtada midhaha laga goostaa waa sababun lixusni اkhaatima ilahu khaatimada hanaga xumayn khaatimada allah inoo hagaajiyo arrimaha lagu yidiishe ilaahay la baryo waxaa ka inuu ilaahay khayr ugu khatimo qofka camalkiisa oo khaatimaduna ay u hagaagto waxyaabuu ilaahay khaatimada ku hagaajiyo waxaa ka inuu qofku camalkiisii iyo cibaadadii aanu kala jarin goraad imanaysa ma ogin ha odhanin ibaadada iska yara daa bal mar kalaad soo qalayn bal mar kalaad samayn doonta bilaa halkan adigoo usii socdo gaari ku jiid bilaa wadnuhu istaag bilaa wax kale kuu baxe intaynu aragnay qof imika kaa dhaqaaqay oo dhintaygu sooma badna marka haddaad tajiil ku samayn lahayd cibaadada lahayd gadaal baan ka samayn ama marka dambe oo miyaad isubtaa alla wuxuu uhi wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu hadan nafina ma garanaysa aroorta waxay kasban doonto dadka qaarkood buu layaab inagu noqdaa mawdka mawtulfajaha ahee geerida ku soo booday ee degdega ah odhan mayna waa geeri lama filaanehe waa la filayay kollayde laakiin waa geeri kadisa ah. markaasaa qofkii aad ayaad odhanaysa hebel baa dhintay asuu ku leeyahy hebelkaasaad leedahay hebel suu hebel ayo hebel hebel ilaa magaca afraad u wado ma rumaysanayo wuxuu ku leeyahy oo imikuu ila taagnaaye oo imikuu ila hadlaye oo imikuu wax ila cunaye waama imika ilaada gadaankaay saarantay waay miiskay saarantao saasuma looga tuulaya waa taayir bunjaray oo kale idan sidaad camalkii u wado wado wado markuu malagu soo dhex fadhiistee nafta lagaa qaado way isugu kaa xidhiidhsan tahay samihii aakhiro samihii adduunyada iyo ka aakhiro ilahay isku xidhiidhinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa araada allaahu cabdan khayra istacmalah xadiis saxiixa ilaahay markuu addoonka khayr la doono wuu hawlgeliyaa asxaabtu waxay idhaahdeen bal noo fasir siduu u hawlgeliyaa wuxuu hi yuwafiquhu bicamalin saalixin uma yaqbid calayh calaa macna xadiid camal saalixa unbuu waafajinayaa camalkii saalixa isagoo cabaya oo cunaya oo wada ayaa ilaahay uu ku oofsanayaa marka khaatumadiisii khayr bay ugu dhammaanaysa tazawad liladii laa budda minhu faina almowta miiqaat اlcibaadi watub mima janayta waanta xayun wkun mutanabihan qabla اrugaadi atarضىa an takuuna rafiiqa qowmi lahum zaadu waanta bigayri zaadi ninkaa shaacirkaa ah wuxuu le war geeridii lamahuraanka ahayd war howsa hay qaado faina almowta miiqaatu اlcibaad geeridu waa ballanka addoommaha u wada yaala waxaad ka toobad keentaa wixii dembi aad guratay intii aad noolayd inaad baraarugsanaataa oo aanad seexan satandamu in raxalta bikayri zaadin watashqaa id yunaadiika almunaadi waad ka murugoon doontaa sahay la-aan haddii aad adduunyada ka safarto marka malagu dhawaaqana waad guuldarraysan atardaa an takuuna rafiiqa qowm miyaad jeceshahay inaad qolo la rafiiqdo oo aad raacdo lahum zaad wa anta bikayri zaad iyagoo sahay sita qolaa safar isu raacdeenoo kiishadaa u buuxdo oo weelkaa u buuxo oon raashinkii iyo lacagtiiba way sitaan aduguna bilaasahay baa tahay nacasimada halkaa kaa soo gaaraysa un sawira buu leeyahy sidaanad u jeclayn dadka noocaasee sahayda sita adoo bilaasahay inaad u raacdo waar ha safrin sahayla aakhiro waxa sideedaadoo faa'iidaa waa ah sababun lidukhuuli ljanna waxaynu u inaynu jannada hele jannada allaha ina waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid a camalka la joogteeyo waxaan ku soo ururinayaa si deg dega inaan u dulmaro haddaad garatay fadliga ay leedahay cibaadadii oo la joogteeyo oo aad garatay midhaha macaana laga muudsado qaar ka mid waxaad isweydiinaysaa oo maskaxdaada ku wareegaya waabaan jeclaaday in la joogteeyo camalka ee tolo maxaa iga saacidi karaa soo maaha tolow <clears throat> maxaa iga caawin karaa diyaar baabaan ahayde maxaa asbaab u noqon kara asbaab tuciin calى اmudaawama maxaa iga caawin kara kuwayaalahaasna kaa caawin kara alkhawfu min suui اkhaatima inaad ka cabsato khaatimo xun macrifatu hamaratiha inaad jeclaato midhaha laga goosanayo sidayn hore usoo tilmaanay iyo inaad diyaar u tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala jannadiisaas in aad kaga iibsato waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mida ah albay'aةu الsaalixa deegaan wanaagsan iyo dad wanaagsan oo la joogto deegaan wanaagsan inaad joogto oo lagu cibaadaysanayo waxay kaa caawinaysaa inaad cibaadada wado nasiib wanaag imika waddankeennii baynu joognaa saatiyadii baa saa inoogu wada cawiran marka la aadaamo adaankaa isu baxaya oo meel waliba way dayaamaysa oo samicadii waaweynaabaad maqlaysaa marka la afurayo magaaladu waa jabaqla waxaad moodaysaa in la seexday dadka qofka soomi waayo waa loo fiirsanaya oo waxaa laleeya miyuu waalan yahay miyuu xanuunsanayaa waxaagu way isugu kaa hagaagsan markii taraawiixda meheradii baa la xidhay waxaasoo dhami way ku caawinayaan balse ka waran haddii aad joogto bay ama deegaan dad gaala ah ay leeyihiin ay degan yihiin oo lagula yaabayo haddaad soonto haddaad salaado ka sii daran muxuu la foorarsaday baa odhanayaa haddaad eedaanto u waashay qabta baa la odhanayaa marka salaadaadi iyo soonkaagiiba tuugay noqonaya waa sirciiyo darxuma meeshaasi ku saacidi kari mayso waaba sida haysta dadka muslimiinta ee wadamada gaalada ku nool dhibka haysta wey macnaha isagoo gaajaysan oo sooman buu maanta labaatan ayuu ku jirayaa shaqadiibu sideed saacadood ku jiraya afkaana wuu iska biinayaa luunka inaan la arag marka la yidhaahdo kaalaynu sasaacaan nala cunooshaahee wuxuu leeyahy may adateed baanan hayn hadduu idhaahdo waan soomana shaqadaada laga saaraya waxaa la leeyahay itaal ma hayso enerjigii baa kaa dhammaaday or iska ta qaar wax cunayaan kiraysanaynaa noo shaqaynaye marka almuhim albay asaalix deegaan cibaadada loogu heelan yahay qofku inuu joogaa way saacidi kartaa dad wanaagsan oo cibaadada u heelan baa iyana la mid a ah. haddaad saaxiibbo aan allaba caabudayn dee la nooshahay dee waxaa laga yaabaa inaad maalmo dadaasho maalmo dadaasho maalmo dadaasho kadibna aad soo yar leecdood soo yar leecdood la mid noqoto wax dhacaya wey nabigaa ilaahay ula hadla wuxu uhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi yuriiduuna wajha ilaahay baa nebi maxamed la hadlaya markaasaa waaa ilaahay u leeya wasbir nafsak naftaada waxaad ku adkaysaa ood xejisataa maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy kuwa ilaahay caabudaya gelinka hore iyo gelinka dambe ee ilaahay daraaddii ula jeeda macnaha niman madaxtinimo iyo magac iyo maal sheeganayo qurayshaa ah, kibray ayaa nebiga u yimi waxay dhahan addoommahan dabaqada yadan sare bal iskala yar noolow markaasuu ilaahay leeya ha yeelin walaa tudic qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta noocaa dhegalaawayaasha indhalaayaasha indhalaawayaashaha raacine dadka alla yaqaanka ilaahay caabudaya gelinka hore iyo gelinka dambeba kuwaa xejiso oo la cibaadayso waxyaabaha ku saacidaya waxaa ka ah aliqtisaadu fi lcibaada inaad cibaadadii dhexdhexaysato oo intaad kari karaysa aad ku xisaabtanto oo sideedaba waxa iska macruufa adoonku ah. haba jeclaadee waxaanu kari karayn kolku korka iska saaro ee uu la kici kari waayo uu kufaa kadibna wuu ka cararaaba iminka xamaal baa xamaalistu abateed u hayaa in adduunya aad ka heshid buu isleeyahy gaaribaa loogu yeedho halkanuu darkiibuu galayoo isagoo qaadi karaya konton kiilo ayuu boqolisa saaray afku goostay markaasaa jilbuhu murxadeen cishada dambe loogu yeedho xamaalista wuxuu leeyahy taa iga dah marba wax iga soo mareene ama alaxdaabu ka jabeeba shaqo kale unii daydaya taa mar baan eedeebu kuleeyahy marka cibaadada looma baahna inay ku madax marto ama ay ku jiidho nebiguu ka dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy iklafuu min alcamali maa tuiiquun iklafuu min aamali min alacmaali maa tuiiquun camalka inta aa karaysaan isa saaroo ku dadaala ilahay idinkama caajisayo idinkoo caajiso uun mooyaane idinkunbaa caajisaya alla ma caajisaya subxaana wa tacaala diyaar buu idin leeyahay ilaahay abaalmarinta ugu dambayntii waxyaabaha inaga saacidi kara cibaadadeeda inaynu wadno aad ugu baahanay waxaa ka marnaba mar walba inagu awooddeenna oo keliya ma cuskanayno asbaabta iyo awoodda ilaahay uuna siiye khayrka waynu uga faa'idaysanaynaa laakiin waxyaabaha cibaadooyinka ka mid ah saacidi kara waxaa ka mid a adducaa adducaa inaynu ilaahay barino wax wal qaadanaysaba aada qabanaysaba ducada barbergeli ilaahay baynu subxaana wa tacaala kaashanaynaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin labadaas ku xidhan iyaaka nacbud ilaahay adaanu ku caabudaynaa haddana cibaadada iyadan laftigeeda adigaanu kuu kaashanaynaa ducadaadaanu u kaashanaynaa ilaahay baa wuxuu ina barayaa sidaynu u ducaysanayno wuxuu hi rabbanaa laa tuzi quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmata inaka anta alwahaab baynu ku ducaysanaynaa rabbanaa laa tuzi quluubana ilaahayow qalbigayaga haduwin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay kadib ilaahw cibaadadaa intaanu macaansanay ee aanu la qabsannay ee aanu tubtii toosnayd haysanno kadib ilaah hana duwin ducooyinka nabiga waxaa u badnaa calayhi salaatu wasalaam yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diini ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga ku sug diintaada macnaa cibaadadu inay joogto u noqoto ilaahay baraya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaanu odhan jiro dacooyinkiisa ka mid ahaa allahuma acinii alaa ikrika allahuma acinii alaa shukrika allahuma acinii calaa dikrika waxusni cibaadati wa waxusni cibaadati ilaahay buu barayaa inuu ilaahay ku saacido mahadnaqa iyo dikriga iyo cibaado wanaagsan marka taasina iyadana aada iyo aad ayaa aynu u badinaynaa ducada inaynu ilaahay barino waxa sahayda aynu haynaa waa cibaadadiisaase inuu ilaahay noo badiyo subxaana wa tacaala waxaa iyaduna intaasii raaci lahaa un kale aynu ka faa'idaysana namaadijka iyo tusaalayaasha macnaha dadkii saalixiintaha ah siday cibaadada u joogtayn jireen fiiha alcibaru waalcidaat casharo ayaa ku jira aad iyo aad u la nin salafuna saalix ka midoo taabiciintii baa wuxuu ku leeyahy anigu soddonkan saneaynu soo dhaafay soddonkan saneaynu soo dhaafay mu'adinku wuxuu adaamayay aniga oo safka u horreeya taagan mid kale wuxuu leeyahay muaadinku wuxuu adaamayay anigoo masaajidka jooga soddonkan sano ayna soo dhaafay marnaba adaanka maan maal anoo xaafadayda jooga anoo xaafadayda jooga wax adaan laydhaa ismaanaan maqlay anigoo jooga masaajidka ayaan maqlayey marka safka hore oo la gaadho oo tusaalayaasha salaadda haddaynu ka soo qaadanno adaankoo la joogo masjidkoo wakti uu kugu galo waxyaabahaasay ku tartamayeen marka taasina waa tusaalayaal badan oo la heli karo almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa waxaa keliya raasamaal aynu haynaa waa cibaadadaa wixii kaloo dhami wuu iska hadhaya reeraha hadhayo tolkaa hadhayo camalkaa hadhayo laakiin qabriga marka la galo maxaa raacaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam camalkiibaa raacaya ilaahayna wuxuu uhi waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluh waalmu'minuun camalkiina waa la eegayaae ilaahayo addoommaha camalkaasaa ka dhexeeya camal sameeya muruqyadaada kuusana lama eegayo maalkaaga faraa badanna lama eegayo nebigu waxau uhi in allaha yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru e eh, ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegayo sawirkiina iyo maalkiina wuxuu eegayaa qalbigiina iyo camalkiina marka qalbigana aynu nadiifsanno yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi caafimaad qabana aan ilaahay la hor tagno oo aan isla hortaagno camalkeennuna in sha allahu tacaala noqdo ka aynu ku rabayno ubadkeenna iyo asxaabteenna iyo ehelkeenna iyo ummaddeenna qariib ha u noqdo qof qariibah qofka cibaado intuu soo waday kadib ka dhaca sidaynula yaabayno qofka soo shaqaysan jiree shaqo wanaagsan haystay ee markuu iskaga tagu suuqa galu gidaaradaa iska fadhiisto qof waliba wuxuu dhaa maxaa ku waalay waxbaad soo baratay shaqo wanaagsan baad heshay waxaan kuu gawaabay waa maxayd gidaarka u fadhidaa orod shaqadaadii ku noqo marka shaqadii asalka ahayd ka dhacana dee aan waanin وهذا ما أقوله وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته